oo shucbo u wariyey asaa raajix ah markuu raajix noqday kadib oo maxfuud noqday yay cillo kale ku timid oo cillatul-inqitaac baa ku timid xadiidkii marka daciifuu noqday waana maxfuud waana daciif isma diidayaan marka isma diidayaan ha u malayni kullu maxfuud xadiiduu saxiix looma jeedo ayib wa maca adacfi faaraajixu المعروف ومقابله المنكر ayb waa maca dacfi dacfi hadduu yimaado dacfi waxaa weeyaan raawi daciif iyo raawi hiqaa iskhilaaf famaa rawaahu hiqatu huwa almacruuf baa la yidhaahdaa wamaa rawaahu daciif mukhaalifan limaa rawaahu hiqa munkar baa lagu magacaaba hadda musanifki mihaal buuba kaa siiba famaa rawaahu xabiib ibna xabiib can abi isxaaq abi isxaaq haddii la iطlaaqo abi isxaaq asabiici baa loo jeeda alkuufi waa ninkii aada u weyna taabici kabiir weeyaan ayib can alcayzuraa cayzaar ibnu xurayf can ibni cabaas can الnabiy salى اllahu عalيه wasalama qaala man aqaama الصalaata waaata الzakaata waxaja albeyta wasaama waqara dayfa dakhala aljanna xabiib ninka la yidhaahdo saasuu abi isxaaq ka wariyey ayib xabiib ibn abi xabiib haadaa daciif weeyaan asoo daciif ah yow abi isxaaq wuxuu ka wari hada alxadiid wa rawaahu gayruhu xabiibkaas waxaan ahaynoo min ahiqaati can abi isxaaq mawquufan mawquufan waxaa weeyaan can abi isxaaq can alcayzaar an ibni an abi isxaaq can alcayzaar can ibni cabaas qowlahu can الnabiy kuma jirto mawquuf haddaa liraa bimacnaa ana alkalaam laysa min kalaami الnabiy inamaa huwa min kalaami ibni cabaas marka waxaan leenahay maa rawaahu xabiib ibni abi xabiib waa daciif markii nin kaloo hiqa uu sii khilaafay daciif waa ka tegay munkar uu sii galay markaas shaygaa markuu daciif noqdo xadiidkan hadduu nin daciifa wariyo daciifuu iska ahaanaya asoo daciifi ah, hadduu nin qawi a ah sii khilaafo dacfigii waa ziyaada munkar buu galayaa munkar xadiiduhu laa yataqawaa iطlaaqan laakiin hadduu daciif iska yahay wax soo hor jeedana ay laheen daciif kalea loo raadinaa lacalahu yataqawaa saas waa laakiin daciifkii haddaan muqaabilhu qawi aan ka helno xadiidkii marduud buu noqonaya marka waxaa yaan banaaneen ina tiraa hada alxadiid min qowli nebi ma dhihi karaysa waxaad leedahay asawaab ana haadaa qaala ibnu cabbaas man aqaama salaata waata zakaata waxaja albayta qaala ibnu cabbaas baad leedahay waa min kalaamihi laakin laysa min kalaami annabiy sala allahu alayhi wasalam ayb walfardu nisbiyu والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار intana waxaa laga tegayaa alfardu الnisbi alfardu الnisbi waxaa la rabaa macluumaadkii ku soo maray inaad xasuusato alfardu اlmuطlaq iyo alfardu nisbigaana soo martay fardi nisbiga waxaa weeyaan xadiidkan duruq buu leeyahay laba raawi baa warisay labadaas raawi midkood dad badanaa ka wariyey raawi kalna tafarada canhu waaxid waxa weeyaan waa keli ahaansha oo gaar ah weeyaan xadiidkan keli ahaansha guud ma haysato laakiin qayb ka mid ahay ka haysataa macnihii saasay ahayd fardigii nisbiga ahay ayib falow faradnaa markaan xadiid baan helnay xadiidkan kan fii awali اlwahla rawaahu fulaan can fulaan can fulaan can الnabiy sala allahu alayh wasalam waxaa laga yaabaa ninkan in la leeyahay tafarada bihi fulaan ninkan fulaan ah la keli noqde ama ha noqdo raawigan hiqa ama ha noqdo daciif hadduu daciif yahay wuxuu u baahan yahay daruuri in la raadiyo dad kale dayib marka waxaa la waxaa la bilaabayaa in la helo layidhaha waxaan fardi nisbi miya mase fardi mudlaqa waayo bimacnaa keli ahaanshadan ma dhab miya mase cid kaloo la wadaagsadaa jirin macnihii saasaa loo jeeda ayib falow faradnaa maثala أna التirmidiya rawaa xadiiثa bisanadihi can muxamed bni camr bni calqama can abi salma can abi hurayra saas bal aan soo qaadan marka waxaa leeyahay abu salama waaba ninsa abu salama ibn cabdiraxmaan ibna cawf waa taabici kabiir ahoo laysa fiihi ayu qadaada abu hurayra saxaabi weeyaan laakiin moxamed ibni camrin haadaa ikhtulifa fiih minhu man ah, dacafahu min qibali xifdihi wa minhu man wahaqahu licadaalatihi ayib marka waxaa lagaa rabaa inaad raadisid dariiq kale oo moxamed ibni camrin niman ahayn oo xadiidkan abi salama ka warinay marka haddii raawi kale la helo oo aan muxamed ibni camrin aanan ahayn maثala wajadnaa طariiqa aakhar ka malik ibni anas can abi salama can abi hurayra aan helnay waxaan leenahay marka kan eh, muxamed ibni camrin tuubica calayhi min qibali malik ibni anas marka mutaabac ayaa loo helay mutaabacada marka waxaa la yidhaahdaa shaahid iyo mutaabaca labadaba waxaa loola dan leeyahay asalka xadiidka wixii in lagu taqwiyam in loo raadiyo marka almutaabacatu takuunu fi اlisnaad wالshaahidu yakuunu fi اlmatni baa la yidhahda ayib xadiidkan haddii duruqdiisa ay ku kulanto qabla asaxaabi hadday ku kulanto kulla duruq almultaqiya duuna saxaabi mutaabacaad baa lagu magacaaba falow faradnaa xadiid maalan eh, xadiid mutaabacaadkiisa ay badan tahay ka soo qaado ka xadiid eh, إidaa ra'aytumuuhu fasuumuu وإidaa ra'aytumuuhu faaftiruu hada الxadiid fain guma عalaykum faakmilu الciddaةa ثalaaثiina xataa musanifka waa ku mihaali xadiidkaas waxaa la leeyahay malik bnu anas baa wariyey ayib malik bnu anas rawaahu rawaa canhu jamaaca kahiiruun qaaluu fain guma calaykum faqduruu lahu markaasaa laysku khilaafay qole waxay yidhaahdeen oo xanaabilada weeyaane faqduruu lahu bimacnaa qadiruu wujuuda alhilaali tilka leyla macnaa ictabiruu bukra kaannahaa min ramadaan qolada kale waxay leeyiin faqduruu lahu ay fakamilu اlcadada ay ijcaluu bukra tamaama halaaثiina min shacbaan ayib markaa rawaahu shaafiعي can malik can naafic can ibni cumar faakmilu اlciddaةa halaaثiina faqduruu lahu dowdugooy faakmilu اlciddaةa halaaثiina dad badan baa waxay yidhahdeen markaan تفرد الشhاaفiعiي بلفظة فأكمل العدة ثaلاaثيiنa عن مالك saasaa la yidhi طيب qoladii kalena maxay yidhahdeen markaan faqduruu lahu wacalىa haada fatakuun riwaayati shaafici mukhaalifa lila'immati alaakhariina shaaday noqon lahayd markii la raadiyey fawajadnaa ana albukhaariya rawaa hada alxadiid nafsahu can maalik laakin can طariiq cabdillaahi ibni maslama alqacnabi ah, cabdullaahi ibnu maslama can maalik can naafi can ibni cumar عن ابن عمر والشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر waxaan leenahay markaan mutaabaca ayaa laga helay bimacnaa أna الbukhaariya أna cabdالlahi bni maslama taabaca الshaafiعي fii riwaayatihi can malik mutaabacada hadday meesha horay bilowga isaga soo dhacaan mutaabaca taammaa lagu magacaaba hadday meesha ugu dambaysoo taabicigii iyo saxaabigtii isaga soo dhacaana mutaabaca naaqisaa la yidhaahda undur maalan nafsa alxadiid rawaahu muslim bisanadin aakhar xadiidka waa xadiid ibnu cumar ma aha xadiid abi hurayra weeyaan bisanadin aakhar can abi hurayra nafsihi sanadkan kale maadaama abuu hurayra ka hor ay isaga soo dhaceen waxaan leenahay ayna mutaabaca ukhraa weeyaan laakiin mutaabacadan maadaama meesha hore ayn isaga dhicin ee gadaal dambe isaga timid waxaa lagu magacaabaa mutaabacatu muslim naaqisa midda bukhaari iyo iyo shaaficina waa kaamila laleeyahay ayib haddii matnigii naftigiisa min طariiq saxaabiyin aakhar laga wariyane waxaa lagu magacaabaa shaahid nafs alxadiid ruwiya can min xadiidi ibni cabaas cinda muslim fain gumma calaykum faakmilu lciddata ثalaaiina faxadiidu ibni cabaas shaahidun lixadiidi abi hurayra baa la leeyahay almuhim waxaa weeyaan mutaabaca waxaa la yidhaahdaa الطرق التي تلتقي قبل الصحابي شواهدنا وحالي هذا إذا وجد هذا المتن من طريق صحابي آخر فالحديث يقال شاهد هذا مقش هذا الحديث له شاهد آخر هذه الوير هذا وأسلمت إن كستو قلبا إليه متابعة شاهد ولو مقعابي كرا شاهد كان متابعة ولو مقعابي كرا والله بدي والإصنافسين كرا لكن سيد الراجحة وحويا المتابعة تكون في الأسانيد قبل الصحابي إذا وجد للحديث طريق ووجد له طريق آخر يلتقي مع هذا الطريق إما في أوله فيكون فتكون متابعة كاملة أو في وسطه أو في آخره فتكون متابعة ناقصة أما إذا روي ذلك المتن أو الحديث من طريق صحابي آخر يقال هذا شاهد لهذا المتن sidaas aa laleeyahay marka haddii xadiidkii ibnu cabbaas hadduu xadiid wariyo oo laba dariiq lagu wariyo abu isxaaq asabiici iyo saciid ibnu jubayr can ibni cabbaas haddii ka wariyaan xadiid mutaabacay noqonaysaa oo labadan waa isqawiyeeyeen macnihii saasay noqonay waa qayb haddii xadiid ibnu cabbaas xadiid ou wariyo nafsa alxadiid abu hurayra oo wariyana shaahid baa lagu magacaabaya wa kilaahumaa alqasdu minha taqwiya fashaahidu yuqawi alxadiid waalmutaabacatu tuqawi alxadiid saas un baa laga raba haddii ay isqawiyeyn karaan waxaa laga rabaa raawiga la qaweynaayo mid daciif ah daciifkiisana muctamal ah oo la aqbali kara inuu yahay ama hiqa haddii uu yahay haddii ay ay ruwaad ka wada wariyaan hiqa ay yihiin xadiidka saxiixnimadiisa waa sii sara maraya ayib waalfardu nisbi fardigii gaarka ahay in waafaqahu yani hayruhu oo ninkii aan lahayn xadiidka asaa la keli noqday nin kaloo la wadaagsadaa la helay fa huwa almutaabic baa lagu magacaabayaa ninkaas fardiga ninka la wariyay xadiidkii oo isla shiikh ay kula kulmeen dariiqa labaad mutaabica la yidhaahdaa wa in wujida haddii la helo matnun haddii la helo dariiq kale lama helin matnigaasoo yushbihuhu shabahaya laakiin min xadiidi saxaabiyin aakhar fa huwa shaahid baa la yidhaahdaa waa ka marka الshaahid yatacallaqu biاlmatni wاlmutaabacatu takunu fi اlasaniid saas weeyaan marka ma aha kullu mutaabacatin ta'tii tuqawi xadiid maanayda ma aha haddii ninkaan xadiid uu wariyo oo dariiqan daciif shadiid uu yahay dariiq kalena lagu wariyo ou daciif iska yahay isma qawiyeyn karaan waayo daciif shadiid ah laa yataqawى marka ma aha kulu maa wujida lahu طariiq aakhar weeye yataqawى maaha shuruud baa leedahay haddii laga helo wa imaa inay labadoodu wada wanaagsan yihiin ama daciifkooda mid xoogaa la aqbali kara uu yahay duruqda ay baatoo isqaweynaan macnihi saas ayb wa tatabucu duruqi lidaalika duruqda oo loo raaca ama jidadka loo marane huwa alictibaar baa la yidhaahdaa ayib waxaa weeyaan fannigan waxaa ka faa'iidaysanaya almushtaqiluuna bicilmi alxadiid maalan waxaa weeyaan hal matni baa lagu siinayaa waxaa lagu leeyahay kharij haada almatn marka waxaa laga rabaa inta masaadir uu ku dhex jiro almacaajib waalmashyakha waالsunan waالsixaax wاljawaamic wاlmusannafaat wاlmuwada'aat inaad ka raadisid markii intooda aad ka soo dhex bixisid yaa waxaa la rabaa wixii isku ariiqnana gooni baad u bixinaysaa wixii eh, isku jihana gooni baad u bixinay wixii macnaha isku isnaada meel waa wixii isku matnina eh, meel weeyaan marka shaqadaas la qabanayo oo raadinta oona waxaa lagu magacaabaa alictibaar baa la yidhaahda yacni tatabucu uruq macnaha raadinta kitaabkan muwaطi maalik kafiiri mucjami طabaraani kafiiri mustadrak xaakimka raadi waxaan rabaa xadiidkii markaad raadinaysid iyo duruqdiisii iyo shawaahidiisii oo dhan baa waxaan rabaa inaad soo kulmisid aad rijaajsid diraaso ku samaysid humma tusdir calayhi alxukma nihaa'iyan marka shaqadaasa waxaaba lagu magacaaba alictibaar baa la yidhaha jidka loo maro in tawaabic mutaabacaad in la helo iyo shawaahid in la helo jidka loo marana ictibaaraa lagu magacaaba saasuu ku leeyahy waa iska waadixaan u وتتبع الطرق طرقda waxaa la yidhaahdaa alأsaniid alati yurwa biha almatn طرqdii oo la raadiyo لidaalika ay لأjli الmutaabaca washawaahid ajligeeda loo raadiyo huwa الاctibaar baa la yidhahda markaa طariiqa ninka raadinaya oo maanta dhan xadiidkaas raadinaya waxaa laga yaabaa hal xadiidaa lagu dhiibayaa hal bil baad raadinaysaa marka waxaa la rabaa inaad xugum ugu dambayn inaad bixiso xadiidkaas mana bixin karaysid hablooba xukmi lagaama rabo adigaa lagaa rabo markaa taa waxaa weeyaan camal juhdi adiga aad qabanaysid wabittaali tusdir calayhi xukman hadhow dembigeedan adiga aad taxamulaysid taasaa lagaa rabo marka raadintaas ictibaarna waa la yidhaahdaa almutatabic waa la yidhaahdaa hadda waxaa mashhuura takhriij اlxadiiثa lagu magacaaba hadda alcasr اlxaadir waxaa lagu magacaabaa takhriij alxadiid xadiidkii oo lasoo bixiyo min masaadirihi اlmuhima laga soo bixiyo kaasaa layihahda wabiاllahi taعalى الtawfiiq salى اllah ثuma almaqbuulu in salima min almucaaradati fahuwa almuxkam wain curida bimilihi fain amkana aljamcu famukhtalafu اlxadiid eh, xadiidkii hore waxaan usoo sharaxnay eh, waxa la yidhaahdo xadiidkii aaxaadka ahay in ay ku dhex jiraan qayb maqbuul ah iyo qayb marduuda eh. labadaas qaybaan soo sharaxay wax kale kama soo sheegine laakiin maqbuulkii oo laba qayb u qaybsamo maa soo tacriifin alxadiidu asaxiix waalxasan haddii la yidhaha alxadiid almaqbuul labadaas baa lagala jeeda almarduud maa siwaa daalika bas ayib marka maqbuulkii waxaa weeyaan cilal badan baa ku imaan karta asoo laga helay shuruudu sixa iyo shuruudu alxusni asoo laga helay bay cilal badan ku imaan karaan wa maca daalika yakuunu marduudan taasaa laga hadlay marka musanifku wuxuu leeyay uma almaqbuulu xadiidkii maqbuulka ahay almaqbuul huna alآan ima an yakuuna صaxiixan aw xasana in salima min almucaarada haddii xadiid kale ee ka soo hor jeeda uusan jirin fa huwa almuxkam aa la yidhaahdaa marka xadiid baa la wariyey mucdam alaxaadiid haddaad tiraahdo tisciin bilmia fa akar aw hamsa وatisciin fa hiya min qabiili اlmuxkam weeyaan xadiid haabit ah oo sanadan wa matnan haabit ka ah walaysa hunaaka xadiid aakhar yukhaalifuhu muxkam baa la yidhahda marka muxkam macnihii waxay noqonaysaa huwa alxadiidu haabit asaalim min almucaarada xadiid sugan min anaaxiya diraasiya isnaadkii iyo matnigii markii loo fiiriya haabit weeyaan ayib xadiid kale oo asigaas la mid eh oo ka soo horjeedana ma jiro saas haddii ay dhacdo markaan xadiidkaas sidaas waxaa lagu magacaabayaa almuxkam baa leelahay almuxkam marka amhilo uma baahno lianna mucdam alaxaadiid calaa hada alminwaal saasaa la leeyahay المسلم mن سلم المسلمونa إنما الأعماaل بالنyات البyعاaن بالkخhyاaر mا lم يتفرقا وhkdا dwالyk أxاadيiثtaas oo dhan laysa هناaka أxاadيiث أخرى تkhاaلفhaa أي في المعنى أو الاسناع ayب marka sidaasaa lagu qaadanaya وin cuuriضa بmثlhi markaan xadiidkii hadduu xadiid kale lagu caaridoo laga hor keeno almucaarada waaba kaan hadda maanta dadka duwalka ku kacsan yaa mucaarada la yidhaahdaa waxa weeyaan waa laba quwa tatacaarak fii ayatihimaa tatagallab cala alukhraa marka mucaaradadu xadiidkii haabitka ahay almutawafir lishuruud yaa mid kaloo asigoo kale ka hor yimid marka kaasaa mucaarada la yidhahda waa ka hor imaasha ama diidda uu asiga macnihiisa diiday marka asalka waxaad garataa shariicada islaamka maadaama ay masdarkeeda waxy min allahi tacaala ay tahay ma ma suurogeli karayso in shay iska hor yimaado in naskiga in nusuusta in laga helo ayb marka eh, keli a waxay ku dhici kartaa walidaalika qur'aanka biijmaaci اlmuslimiina laysa fiihi maa yatacaarad maxaa yeeley asiga qoraalkiisi iyo lafdigiisa waa mutawaatir haabit can illaahi weeyaan wabitaali laysa hunaaka ayu ixtimaalin liwujuudi اlmucaarada ilaahay subxaanaه wa tacaalana waa ka naزahaya hadalkiisa inu qaarkiis qaar kala buriyo afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walow kaana min cindi gayri اllaahi lawajaduu fiihi اkhtilaafan kaiira buu yiri min adilati maa yustadallu bihi calaa ana hada alqur'aan min kalaami اllahi tacala waxaa ka mid eh qur'aankaas min awalihi ilaa aakhirihi yufasiru bacduhu bacdan wa yu-ayidu bacduhu bacdan ayib xadiidkii marka waa laga heli karaa layidhi mucaarada intay kaga timid mucaaradadaas waxay kaga timid maadaama xadiidkii nebiga laga soo guuriyey saan hore u soo sharaxnay kulluhu mutawaatir ma ah qayb aaxaad a baa ku jirta bal mucdamu alaxaadiid annahaa aaxaad weeyaan baa nidhi markay aaxaad noqotay aaxaadna waxa weeyaan ruwaad mac oo go-an baa wariyey maadaama waxa warinaa bashar ay yihiin darajata tawaaturna ay gaarin yumkin an yataطaraqa ilayhim min alkhaطأ maa yatacarad lilbashar marka mushkilada waxay ka timiday ee lagu leeyahay mucaarado xadiidka in loo helaahu laysa min qibali الnabiy sala allahu alayh wasalam marna suuragal ma aha nebiga hadalkiisa inuu iska hor yimaado ma dhici karo o ilaa nebi mama noqon karaba qofka bani aadamkaa hadalkaad maanta sheegtay waad iloobi kartaa biri mid asigii kasoo soo horjeedo baad sheegaysaa mucaarado li'annaka bashar baa tahay laakiin nebiga markii tashriica laga hadlayo wax oo oo kama hadlayo wax oo kadaamkiisas kama soo horjeedo laakiin mucaarado waxay ka imaan kartaa maadaama dadka wariyeen dad ay yihiin ee bashar ah cadadkoodana tawaatur uusan gaarin waxaa dhici karto khata iyo nisyaan inay ku dhacaan qaarkood wabittaali nebiga hadalkiisa oo u yidhi ma ahin ay u wariyaan si kasoo hor jeedo marka waxaa dhici karto axaduhumaa yarwi kamaa samica min annabiyi sala allahu alayh wasalam cala asawaab midka kalena waa ka soo hor jeeda waa maxay hadalkaas hadal diidan buu sheegayaa laysa min cindi الnabiy inamaa mansha'uhu min wahmin waqaca fiihi axad ruwaat ayib marka mucaarada saasaa lagu helaya marka annaga ma ogin laba xadiid oo iska soo hor jeeda markay inoo timaado labadan ruwaad ruwaadka wariyeenna ay kulligood hiqaad ay wadan yihiin ma garan karno ayuhumaa waqaca fi اlkhaطأ marka maadaa maxaa nala habboon oo maxaa nala gudboon inaan samayno taasaa laga hadlay marka almucaarada min qibali الruwaad laa min qabli min qibali الnabiy salى الlahu عalيه wasalam taas baa laga hadlay ayib marka wain cuurida bimilihi haddii midkaa mid la mid ah lagu caarido looga hor yimaado bimilihi waa maxay xadiidkii xadiid la daraja ah sawaaءan annahumaa inay mid kastaba kilaahumaa saxiix ama kilaahumaa xasan bimidlihi shardi waayo laakiin in cuurida haada alxadiid bixadiidin adcaf minhu adnaa oo midli aan ahayn midka adcafkaa la radinaya midka kalena waa la qaadan dhib ma lah ama wain cuurida biaqwى minhu yu'khadu alaqwى wayutrak aladnaa ma fii ishkaal laakiin ishkaalka hadda waxay imaanaysaa idaa tasaawaya fi lquwa markaa almiliya markaasay imaanay ayib maxaan maxaan samaynaynaa marka waa la fiirinaya fa in amkana aljamcu labadii xadiid oo daahirkood isdiiday hadday suuragal noqoto si un in laysugu keeno biwajhin min alwujuuh waxaan ku magacaabaynaa fa mukhtalafu alxadiid xadiidka mukhtalafu alxadiid waxaa la yidhaahdaa an ya'tiya xadiiثaani ظaahiruhuma atacaarud laakinahumaa yajtamicaani calىa macnan aakhar laa yadhar lijamiici الnaas labadii xadiidoo iska hor imaa daahirka dadka markay u arkaan laakiin ahlu اlikhtisaas wاlmacrifa yaa markay fiiriyaan waxay u arkayaan daahir ahaanba ha iska soo horjeedaanin laakiin si lagu kulmin karo aynu isu diidaynin ay dhici karta nebiga inuu wada yidhi haddaan u helno waan qaadanaynaa sidaas baa lagu soconayaa buu le mukhtalafu alxadiid baa la yidhahdaa mukhtalafu alxadiid waa sidaan kuu tacriifi weeyaan ayb bal hadda ka fiirso musanifka wakayruhu kutub isilaax musطalax oo dhan waxaa lagu mihaaliya amhiladiisu waa badan tahay bal kutub dhamaaba laga alifay ninkii doonaya inuu amhilada badan u garto أول من ألف في هذا الفن الإمام الشhاaفعي kitaab yar oo مkتلف الحadيiث la yihahdo cibaara can kitaabkan kama weyna asiga dhan waa maطbuuc weeyaan muxaqaq taxqiiq cilmi marka alaxaadiid ee daahirkeed isdiidan tahay asiga laakiin imaam shaafici ay la tahay inin isdiidaneen ay dhici karta nebigin in labadooda wada yiri buu markaa ka wada hadlay marka inuu qofkii ogaadaa waa fiican tahay ibnu qutayma ninyaa ka alifay hadda waxaa ugu weyn kitaab laga alifo waxaa ugu weyn kitaab la yidhaahdo mushkil aaahaar oo ninka طaxaawi uu leeyahay xanafiga hadda waa la taxqiijiyey lix iyo toban mujalad weeyaan kulahaa laakiin musallam ma aha waxaa laga yaaba axaadiid aan isdiidanayn oo wax ku muransan ay lahayn in asiga uu keeno ee ugu arkay inay isdiidan yihiin marka laakiin waxaa weeyaan hada alkitaab yashmal laka maa qiila min alaxaadiid alati yumkin an tatacaarada ظaahiruhaa qayb weeyaan ayb marka fain amkana aljamcu famukhtalafu alxadiid haddii labadii xadiid si lagu jamcin karo bal mihaalka hadda musanifka uu ku sheegoo kale xadiidka nabiga uu yihi laa cadwa walaa diyarata walaa haamata walaa safar walaa qow xadiidkaas fi الصaxiix wa aakhar fira min almajduumi firaaraka min alasad ayib xadiidkan wuxuu leeyahay ee laa cadwa yacni wax laysu gudbinaya ma jirto marka macnaheedii waxaa weeyaan cudur laysku reebanaa ma laha xadiidka kalena nebigu waxa uu leeyahay fira min almajduumi firaaraka min alasad ninka juudaamka qabo sidaad libaaxa uga cararta uga carar macnaheedii waxaad uga carari yuusan kuugu reebanin ayib marka waa laba macno iska soo horjeeda sooma arkaysa laba xadiid oo labadooda ay fi saxiix ay yihiin ee haabitaani macnan wamaca dalika axaduhumaa yucaarid alaakhar markaasay ku dhici kartaa baa laleeyahy qolo badan baa ka wada hadleen yani sawaan shuraax alxadiid wa tafsiir gariib alxadiid culamada o dhan ninba wejhata nadar yuu ka gey waa tafsiir bashari ah mahmaa xaawala alinsaan inuu siday uga habboon ou keeno qad yusiib wa yukhti maalan ibnu salaax oo miihaal u soo qaatay wuxuu leeyahay macnaha xadiidka waxaa lagu jamcin karaa labadu taabid wey nebigaa wadayiri waxaa lagu jamcin karaa laakiin waxaa loo jeedaa cudur asiga sidiisa ku gudbaya ma jiro yacni bitabcihi waxaa weeyaan duuna iraadati min allaahi tacaala marad iska gudbaya ma laha laakiin ilaahay sabab wuxuu ugu dhigay marad bacdu alamraad ilaahay wuxuu sabab u dhigay ninkii asiga mukhaalada ku sameeyo annahaa tatacaddaa ila algayr laakiin qad yatakhallaf eh, almusabab maca wujuudi sabab waxaa la arkaa amraaddii sidaa ahayd ee ilaahay sabab uu dhigay qaarkeed inay gudubto in in la helo ikhtilaadkii maca daalika ayna gudbinno waa la arkaa oo bitaqdiiri min allahi wa laakiin aslu bacdu alamraad ilaah wuxuu ka yeelay fiiha khaasiya tantaqil ila algayr marka hadduu ilaahay doonana waa joojin karaa oo awoodda ilaahay kama baxsan oo dhimayo mujarad ikhtilaaq almariid bimarad alfulaani biاlaakhar khalaas laabudda an yantaqila dhihi karin maayo laakiin hada almarad biطabci ilaahay wuxuu ka dhigay annahu yantashir sidaas oo kale weyaa jamciga la yidhaahdo oo wax lagu jamciyo kaasaa ugu haboon ibnu xajar haadaa maca annahu imaam waaclam bilxadiid min ibni salaax wuxuu ku jamciyey waxau leeyahay asal wax laysku reebanaa maba lahaa laakiin waxaa la arkaa qofkii mariirka inuu qofkii kale la fadhiisto ee markii ay jiradii in kale ku dhacdo uu u malay in lagu soo gudbiyey marka xataa laa tadunna ana haadaa qad acdaa ilayka almarad fira min almayduud firaaraka min alasad baa la yidhi taasna waxaa weeyaan waaqica jira way diidan tahay ilaahay bacd alamraad khaasiya wuxuu u yeelay in insaanka haddii insaankii kale in u gudbayso laakiin ilaahayna waa ka jooji karaa marka taas horeyaa habboon ama midaan kaloo laleeyahay wax wax isku reebanaa male yastacmiluhu caamatu اlfuqahaa wayaqbaluhu akharu اlculamaa aw yastacmiluhu akharu اlculamaa wayaqbaluhu caamatu alfuqahaa sidaasuu leeyahy markii labadooda loo dabagalay si fiican waxaa leeyahy labadaas imaam nin kastaba wuxuu tacriifiyey qisman min alxadiidi alxasan liannahu xadiida xasanka waxaa lagu leeyahay ima an yakuuna xasanan bikahrati turuqihi laakin kullu ariiqin daciif buu iska yahay haadaa xadiidkan waxaa weeyaan ariiq daciif laakin laakinahu gayru shadiid shadiidu dacfi ma ah kanna daciifkiisa waxaweye shadiid ma ah haddii laysku keeno kulligood waxay isku noqonaya xasan laakiin xasankaas lidaatihi ma ahane limajmuuciha xasan ligayrihi waa kuwa layidhaha kaas tacriifi xadiid xasan atirmidi baa taa yaa u gaar ah laleeyahay maxaa yeeley muttaham waa inuusan ahaanin waxaa loo yidhi muttaham macnaha waxaa weeyaan xadiiduhu shadiidu dacfi waa xadiid shaadna wuxuusan u noqonaynin lianna idaa ahiqa idaa khaalafa hiqa man huwa awthaqu minhu laa yumkin an yartafic xadiidu liannahu maadaama mukhaalafa ay jirto nin baaba ku kor taaganba oo kaa awood badan marka xadiidka oo shaadka ah lan yataqawى abadan maxaa yeele lianna hunaaka man huwa aqwى minhu taa marka waxa weye shadiidu dacfi buu soo gelay wuxuu yidhi haddana wayurwى naxwu dalika min gayri wajhin markuusan saas daciif u noqonin aad u adag haddana wujuuh badan ou leeyahay xadiid xasana laleeyahay wuxuu noqonaa xasan ligayrihi midkan kalena waxaa laleeyahay oo khataabi ou sheegay alxadiid alxasan lidaatihi weeyaan maa curifa makhrajuhu waxa weeyaan makrajkiisa waxaa lagu fasiray bimacnaa min naaxiyati alitisaal weeyaan oo ana kula raawin akhada can aladii qablahu waa qeyb waishtahara rijaaluhu waxaa laleeyahay bilcadaalati waadab yani waxay ka ahaataba walowba taam ay ahaanin haddana waxaa leeyahy yastacmiluhu akharu الfuqahaa wayaqbaluhu caamatu yastacmiluhu caamatu الfuqahaa wayaqbaluhu akharu اlculamaa dadka akarkaasi wax macno ma lehe xadiidka xasanka ah culammada badanna way aqbaleen fuqaha ahaadaan ama muxadisiin ha ahaadaan wa calayhi madaaru akar xadiisna wuxuu u jeedaa alaxaadiidu alxasana akara min axaadiis saxiixa marka axaadiidka xasankana waa loo badan yahay hadduuba saasba yahayba xadiidka waa xasan buu leeyahay waa xasan lidaati inkastoo alkhaطaabi untuqida watirmidi untuqida wa kulu man intaqada untuqida ayda almuhim waxaa uu loo jeeda xadiidka xasankaa waa daraja bayna adaciif waالصaxiix tacriif kastana laa yaslam min alintiqaadaat waa mukhtasarkaana laa yataxamiluhu maadaama kitaabka uu yaryahay waa labadaas un baan kugu baraaruji musanifkaa midku yirina waa waa ku filan yahay wabiاllahi tacaala tawfiiq salى اllahu fain jumica فللتردد في الناقل حيث التفرد wailaa fabاctibaari isnaadayn waxaan ku soo dhex jirnay hadeertaan tacriifkii xadiidkii صaxiixa ahaa iyo xadiidkii xasanka ay tacriifkiisaan kusoo dhex jirnay ayib xadiidka صaxiixa iyo tacriifkiisa markaan ka soo baxnay xasankii musanifku waxaa weeyaan jawaabtan fain jumica falitaradudi min fi الnaaqili xayثu tafarud haddii labadoodii markaa la kulmiyo fain jumica xasankii iyo صaxiixii haddii la kulmiyo oo la yidhaahda haadaa xadiiثu xasanu صaxiix haddii saas looga kulmiyo falitaradudi fi الnaaqili ninka soo guuriyo oo raawiga a naaqilka kaas weeyaan midkaas baa lagu shakisan yahay inuu derajadii صaxiixa gaaray iyo xasankii inuu joogo yaa lagu shakisan yahay marka sidaa daraaddeed waxaa weeyaan xasanun cinda qowmin صaxiixun cinda qowmin aakhariin binisbati lihada araawi maadaama aan nidhi waxaan xifdiga iyo dabdiga wax kooban ma ah maadaama sidaas aan nidhi macnaheedii marka waxay ka dhigan tahay waxaa laga yaabaa raawigii in qaar min ahli اljarxi waالtacdiil inay ka hadlaan qaarna ay yidhahdeen ninkan hiqa weeyaan qaarna inay yidhaahdaan saduuq weeyaan marka ninkii xadiidka ku xukminay markuu fiiriyo raawiga qolana saduuq bay yidhaahdeen wa cinda haa haaulaa'i xadiiduhum xasan qolana fiqa bay yidhaahdeen marka si uu yeelo ma gari karo oo u kalamana caddaanin ninkan oo labada oo dad oo raawigan ku xukmiyey keebaa xukunkiisa sax yahay u kalama caddaanin marka wuxuu leeyahay shakigii maadaama u yidhaahdo yuu labadii u kulminayo fa huwa xadiidun xasanun صaxiix marka waxaa weeyaan in labadii qoloba ka fakarin oo haddii uu xasanka dhab noqdona qoladii dambe u qabsanaya hadduu صaxiixa dhab noqdona qoladii ka horreysay buu qabsanaya marka fain jumica labadii haddii la kulmiyo oo xasanki iyo صaxiixi haddii lagu kulmiyo falitaradudi fi الnaaqili ninka soo raray oo raawiga xadiidka wariyey oo lagu shakisan yahay taradud macnaha ma gaaray saxiixnimadii mase waa ka hoosey xasankuu joogaa taradudka kaas waay marka xayثu tafarud xayثu tafarud waa maxay idaa lam yak ay xayثu lam yakun lilxadiiثi ilaa طariiq waaxid marka haddii hal طariiq xadiidkan lagu wariyo halkii ariiq ruwaadkiisana ay wada tiqo yihiin ilaa raawi mooye raawigan laysu khilaafa ma gaaray darajatu sixa ama ma gaarin ninkii inuu ku xukmiyo doono marka xadiidun xasanun saxiix buy kaas marka waa maxaa keenay ninka raawiga oo lagu shakisan yahay darajadii laga raabay ma gaaray ma samey marka tan waxa weeyaan waxay jawaab u tahay hortaan iska dhamayn wailaa fa bictibaari isnaadayn wailaa hadduusan tafarud jirin fa bictibaari isnaadayni labada isnaad haddii loo fiiriyo weeyaan bimacnaa xadiidkan ruwiya biisnaadayni xadiidka waa matnigii nabiga uu yidhi waa xadiid haddii lagu yihahdo iyo matni haddii lagu yihahdo khabar waa isku mid xadiidkan waa laba isnaad baa lagu wariyey labadii isnaad markaan hada اlisnaad rijaaluhu kulluhum hiqaat wacalayhi falxadiidu bihada اlisnaadi صaxiix weeyaan wاlisnaad اlآakhar alxadiid bihi xasan liannahu bacd الruwaat khafa dabtuhu marka haddii ayna tafarud jirno laba dariiq iyo wax ka badan ou leeyahay haddii labadoodii la jamciyo xasanun saxiix la yidhah waxaa loo jeedaa biictibaari isnaadayn oo xasanun bihada اlisnaad wa صaxiix bihada اlisnaad bay macnaheedi tahay qofaa iska waadix baan u malayn ayib marka tan waxa weeyaan ijaaba hadda musanif wuxuu meesha ku dhigay fain jumica falitaradudi fi naaqila xayثu tafarud waxa weeyaan ijaaba maxaa keenay waxaa laleeyahay eh, imaamka tirmidi la yidhaahdo oo sunan tirmidi iskale oo min kutubi sita ka mid ah yaa wuxuu kitaabkiisa isticmaala alfaaq badan marna wuxuu yidhaahdaa markuu xadiidka dhammeeyo maadaama asiga lam yashtarid calىa nafsihi الصحة yuujad fii kitaabihi alaxaadiidu daciifa walxasana wasaxiixa marka xugun buu gadaal ka raacsiiyaa markuu dhameeyo xadiidka mar wuxuu leeya hada xadiidun saxiix mar wuxuu leeya hada xadiidun xasan ishkaal ma laha mar wuxuu leeya hada xadiidun gariib ishkaal ma laha mar wuxuu leeya hada xadiidun xasanu gariib ishkaal ma laha xadiidun صaxiixun gariib ishkaal ma laha liannahu laa yatanaafayaani laakiin markuu yidhaahdo haadaa xadiidun xasanun صaxiix ishkaal baa imaanay oo macnaheedii waxay noqonaysaa shay waaxid ah oo laba macno iskhilaafsan loo lagu sifeey macnaheedii waxay noqonaysaa marka tidhaahdo haadaa xadiidun xasanun صaxiix haddaad tidhaahdo xadiidkan kane darajadii sarraysou joogaa haddana darajadii hoosaysou joogaa adoo yihay lamid tahay taas tanaaqud baa lagu magacaabaa maxaa yeelay xadiid waaxid kayfa yakunu fi lwaqti nafsihi maratan صaxiixan wa maratan xasanan tanaaqud baa imaanay xadiidkii maadaama aan niriyey صaxiix waxaa weeyaan aclى darajati aruwaadka ka gaareen waa haddaan niriyey macnaheeda markan haadaa xadiidun صaxiix aan idhahdo darajadii uu sarrayso haystaa xasanun aan ku darnay haddana hoosoo u soo degay xadiidka keligiisaad marna leedahay kor buu jiraa marna hoosuu jiraa macnihii saasay noqonaysa taasaa waxay u baahatay markaa fii musطalax cilmi اlxadiid in looga jawaabo musanifkii jawaabkiisa wuxuu yimiday haddii labadii la jamciyo xasanu saxi la yidhaahdo waa la kala fiirinaa ima an yakunu lihada اlmatni isnaadun waaxid wa ima an yakuna lahu isnaadaani faaktar fain kaana lahu isnaad waaxid haddii uu yahay labadiina loo kulmiyo xasanun saxiix la yidhaahdo cillo kaloo loogu jawaabo male ilaa ninka xukumkaas fuliyey yayna u kala caddayn xadiidkan saxiixii dheeray muu gaaray mase xasankii dambe u joogaa sayna labadiiba uusan maadaama uu kala bixi wayso labadii u kulmiyey marka waxay noqonaysaa alxadiidu aladii qiila fiihi xasanun saxiix aqalu darajatan min alxadiidi aladii yuqaalu fiihi saxiix maxaa yeele saxiix haddii la yidhaha shaki kuma jiro weeyaan laakiin xasanu saxiix haddii la yidhahda biictibaari maa qaalahu lmusanif darajabuu hoos ka dhacay maxaa yeele taradud baa yimid biictibaari isnaadayni hadduu isnaadaani fa agar leeyanahayna biictibaari isnaadayni waaba kuu sheegay ishkaal ma kalaamkaas marka waxaa weeyaan wuxuu ka yimiday min imaami tirmidi buu ka yimid atirmidi baa hadalkaas aada u isticmaala kitaabkiisa marka culammadii waxaa weeya mid kastaba tawjiihaad buu la yimid oo kalaamkaas tirmidi maadaama uu isticmaalay isdilaaxaas oo xasanu saxiix uu jimciyey asigana ma fasirin macnihii haddaan jamciye xasan saxiix xasan ula jeedaa ma dhihi marka kullun ijtahada bitafsiiri maa yaraahu marka waxaa lagu leeyahay nin kastana lam yaslam lahu min annaqdi ayda hadda musanifka waxaa weeyaan labadaasuu ku fasiray labadii waa lagu haysta wuxuu yihi fain jumica falitaradudi fi naaqili xayثu tafarud xasanu صaxiix markii la leeyahay hadduu taradud joogo alimaamu الtirmidi in kaana dalika minhu taradudan laqaala xasanu aw صaxiix buu dhihi lahay baa leeyahy waayo waa nin carabi yaqaano oo luqadii carabi wax ku alifayay taradud xasanu صaxiix ma keeni karto siiqa ahaan laakiin luga alcarabiya taradud haddii laga doono jaa'a zaydun aw camrun unbaa la leeyahay labada midkood ma taqaan taradudkaasaa la yidhaahda marka haddii taradudka ahaan leed wuxuu dhihi lahay xasanun aw saxiix buu dhihi lahay maadaama lam yastacmil lafdata ow almufiida litaradud laa yumkin xamlu kalaami tirmidi calaa hada qayb weeyaan midka dambe waxaa lagu qabsaday wailaa fa biictibaari isnaadayni markuu leeyahy waxaa lagu qabsaday falow faradnaa ana lilxadiidi isnaadayni أولهmaa bه الxadيiث bه صحيiح والآakharu bه الxadيiثu bه xasن haddii tirmidi ou saas ula jeedo xasanun صaحيiح ma dhihi lahayna waxau dhihi lahay haadaa xadiiثu xasanu وaصaحيiح buu dhihi lahay maxaa yeele xasanu bhada الإsnaad وaصaحيiح waaw baa loo isticmaali lahay laakiin xasanu صaحيiح laa tufiidu taradud walaa tufiidu أيضا aljamca bayna macnayeyn marka taa baa horta alxaafid ibnu xajar baynamaa anahu aakhir اlqowm wa huwa qad xaawala an yaأtiya biاlkhulaasa wamaca dalika lam yaslam min annaqd dadkii ka horeeya waaba kasii daran yimi ibnu daqiiq alciid oo kale kitaab musطalax oo aliqtiraax layidhaha buu leeyahay wuxuu leeyahay markii xasanu saxiix tirmidi u leeyahy wuxuu loo jeedaa buu leeyahay lianna wujuud addarajaة alculyaa fi الraawi wahwa hiqa laa tamnac wujuuda darajaة اdunyaa alatii hiya alxusnu wa huwa khafdu dabطi ma diidaysa buu leeyahay markaan xadiidkan xasanun saxiix aan leenahay bimacnaa ruwaadka soo wariyeen derajadii sarraysaa laga wada helay derajadii sarraysa haddii laga helayna tii hoosaysa waaba dhex gashay marka ismaba diidayaanba sidaasuu leeyahay ayib ibnu kathiir kitaab yoro ikhtisaar culuum alxadiid liiraa buu leeyahay isigani oo musطalaxa ku saabsan wuxuu leeyahay saas ma ah xasanu صaxiix markii leeyahay waxaa loo jeedaa buu leeyahay bimacnaa waa xadiidkii oo صaxiix ah waa xadiidkii oo xasan ah wa fiihi macna sixa waa xasan laakiin kaada an yasila ilaa darajati asixa walam yasil marka xasanun saxiix waxaa weeyaan waa daraja xasan iyo saxiix u dhexayso alxadiidu in kaana raawihi khafiifa adabdi yuqaalu xasanu fain irtafaca minhu qaliila walam yasil ilaa darajati adabdi alkaamili yuqaalu xasanun saxiix fain ikhtamalat awsaafuhu qiila xadiidu saxiix saasuu leeyahy calaa kuli xaal waxaa weeyaan mid kasta oo wax keenay intuqida calayhi intiqaadaat akthar mima intuqida calى bni xajar marka maxaa laleeyahay almacnaa baqiya fii jawfi shaacir sida sawaabka waxaa weeyaan almacnى aladii araada bihi tirmidi bihada اljamci bayna almacnayeyni intaha ilى tirmidi walam yustafsar minhu famaata wahuwa calى hada marka waxaa laleeyahay waxa looga bixi karaa keliya waxaa weeyaan in axaadiidtii alatii xakama calayha biannaha xasanu saxiix ina daraasa gooni loola baxo ee laga ogaado markaas ficlan maxay tahay ma saxiix bay tahay ma xasan bay tahay ma darajo u miya waxaa lagu ogaan karaa tatabuc in lagu sameeyo sidaas baa ugu habboon baa laleeyahy laakiin in jawaab rasmi laga bixiyo bacda diraasa markii lagu sameeyo xataa waxaa la arkay alaxaadiid kullahaa mutafaawit xadiidkii صaxiixun uu leeyahay iyo midkii xasanun saxiix u leeyahay darajaad kala sarraysa almuhim eh, ishkaalka waxa keenay iyo ijaabada musanifka iyo xalka ugu dambeeyo maadaama qaa'ilu hada alkalaam qad maata walam yustafsar minhu eh, macnihii sidaasuu ku haray baa laleeyahay dariiqada ugu keli a ah waxaa weeyaan xadiidkan xukumkiisa nihaa'iga haddaad doontid laa tactamid calaa kalaami الtirmidi waxdahu khaasatan ina tirmidi min almutasaahidiina fi lxukmi cala alxadiidi waa la og yahay tirmidi wuxuu ka mid yahay hadduu in xakama cala alxadiidi bisixa saas keligeed kaafi ma aha waa in culamo kale loo raadiya ama diraasanka lagu sameeya liannahu waxaa weeyaan marka qaarkeed xadiid daciif ah waxaa laga yaabaa inuu saxiix ku xukmiyo dadka oo muxadisiinta qaybay u kala qaybsamaa mid mutashadid ah oo xadiid saxiixa u iska daciif yeelaya mid muctadil ah bimacnaa yusaxixu saxiix wayuxasinu lxasan wayudacifu daciif waa muctadil kuwa ugu fiican wa waxaa ka mida ah bukhaari abu zurca abu xaatim axmed ibni xambal eh, cabdiraxmaan ibni mahdi raggaas oo kale saa weeyaan ragna waa mutashadidiin yaxya bnu maciin yaxya bni saciid alqataan iyo wixii lamid ah weeyaan waa mutashadidiina lagu tiriya ragna waa mutasaahiliin oo tirmidi iyo ibnu xibbaan iyo xaakim e, iyo bayhaqi iyo raggaasaa lagu tiriya marka ninka raawiga e, ninka xaakim cala wuxuu yahay in la ogaaday u baahan tahay yacni jawla kahiira fi lculamaa inaad ogaato intaas ka gudub e, musanifku wuxuu leeyahay wa ziyaadatu maqbuulatun maa lam taqac munaafiyatan liman huwa awtaqu eh, intana wuxuu ka sheegayaa wa ziyaadatu raawiihimaa ay alxadiidi alxasanu saxiix haddii xadiidkii xasanka ahay iyo xadiidkii saxiixa ahay ruwaadkii warin jirtay hadday dheeraad ku daraan ziyaadadaas maa xukmuhaa saasaa laga hadlaya ninkii xadiidka صaxiixa wari jiray oon salay kuu soo sheegnay alcaadil aldaabit eh, almutasil isnaad laysa fiihi cilla walaa shuduud ninkii sifaadkaas laga helay oo dhan xadiidkii wariyey mid asiga lamid ah xadiidkii buu wariyey axaduhumaa zaada cala alaakhar ma midkii gaabi baan qabsanaynaa ma midkii dheereeyo wax ku daray baan qabsanaynaa maxaan ka yeelnaa markaan taasaa laga hadlaya markaa wuxuu ku leeyay musanifka ziyaada horta laba qayba u qaybsanta haddayna ziyaado jirin annaaqis ninka xadiidka wax ka yaray haadaa biitifaaq weeyaan in xadiidkiisa maqbuul uu yahay xadiid tawiil ah yay yayay laba raawi wada wariyeen ama shan midkood baa wuxuu geeyey nisfilxadiid buu geeyey qaarkii kale waa dhammaystireen ninkan xadiidkan gaabiyey hada ma fii khilaaf ana aladii rawaahu yuqbal liannahu yadullu cala ataxari wuxuu hubayna waa sheegay intii isku shakisanay waaba iska dhaafayba lagu eedin maayo xadiidkan maxaad u dhammaystiri wayse la dhihi maayo intuu qawidiisa ay gaartay iyo daakiradiisa wuu ka xifdiyey intaasuu ku gaabiyey almunqis waa laga aqbalay kaa khilaafkama joogo alcilla waxay joogtaa markaan aladii yaziid fi اlxadiid marka wa waziyaadatu raawiihimaa maqbuulatun marka ziyaadadii waa naaqiska waan ka hadalnay ziyaadadii baan ka hadlaynaa markaan ninka raawiga hadduu wax ziyaadiyo ou xadiidka dheeraad ku daro qaybka kalena ay gaabiyaan ninkaa dheeraadka ku daray aa la fiirinaya ziyaadadaas nooceeda maxay tahay marka waxaa la leeyahay hadday ziyaadadaas aysan u soo laabanaynin aslulxadiid haddayna diidaynin ee ay munaafi ku ahayn ziyaadadaas waa la aqbalayaa waa musanifku wuxuu leeyay maa lam taqac haddayna ziyaadadaas dhicin munaafiyatan midka hor imaanayso liman huwa awhaqu ay minhu ninkii ka awhaqsanaay wuxuu wariyey ziyaadada aad warisa haddayna ka hor imaanaynin axyaanan waxaa weeyaan aziyaada takuunu sababan liraddi bacdi eh, liraddi alxadiidi alawal marka hadday ziyaadada mustaqila iska tahay ee waxba ayna ku tacalluqin waa la aqbalayaa ziyaadada baa laleeyahay maثala nin baa wuxuu wariyey inama alacmaalu biالniyaad wa inama likuli imri'in maa nawa nin kale wuxuu ka daray faman kaana hijratu ilى اllahi fahijratuhu ilى اllahi warasuulih marka inta hadda la ziyaaday calaa sabiili mithaal weeyaan qasadka laga leeyahay yuwadax bas marka faman kaanat hijratuhu ilى اllahi lafdigaan la ziyaadiyey inama alacmaalu biالniyaad ma isdiidana ayib saas hadday tahay ziyaadada waa la aqbalayaa ninka welina uu hiqo yahay waa ninkii xasanka iyo saxiixa weli jiri inuu ahaadaa la rabaa ziyaadatu raawihima ay idaa kaana aladii zaada huwa aladii kaana yarwi اlaxaadiid الصaxiixa wاlxasana bimacna hiqa weeyaan ayib laakiin waxa uu shardi ah anlaa taqaca munaafiyatan liman huwa awhaqu minhu limaa rawaahu man huwa awhaqu minhu saasaa loo jeedaa xadiidkii ninka awhaqsan oo wariyey iyo ninkan ziyaadadiisa iska hor imaanaya saas hadday ay tahay xadiidkiisa waa la celin ziyaadadiisa marka hadday xadiidkii ziyaadadii horo iyo asal xadiidda iswaafaqayan waa la aqbalaya hadday isdiidayaanne ziyaadada dambe ninka wariyey haddii laga adag yahay laga awood badan yahay min naaxiyati hiqa waadabti kii asli xadiid wari unbaa la qaadanaa ziyaadada waa la celinaya haddii laakiin ziyaadadan laysa fiiha munaafaatan innamaa fiiha taqyiidun aw takhsiis hadday tahay waa laga aqbalaya ayib taqyiid iyo takhsiis waxaa ka mida ah, maalan xadiidkii ah, farada rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam calىa kuli dakari wa unhaa wa xurin wa cabdin zaada maalik min almuslimiina undur haddirtaan lafdigan min almuslimiina ziyaada min maalik bni anas weeyaan wa maca haadihi ziyaada oo min almuslimiina ah laysat munaafiya liasli اlxadiid laakin fiiha taqyiid limuطlaq maxaa yeele haddii awal xadiidka farada rasuul اlahi salى اllahu عalيه wasalam calىa kulli eh, sadaqaة alfitri calىa kuli dakarin wa unhaa xurin wa cabdin haddii lagu gaabsan lahay waxay noqon lahayd ninka muslim waxaa waajibku noqonaya in uu qof kastoo addoomankiisa addoonkaas gaal ha ahaada muslim ha ahaada naagtaada kitaabiyad ha ahaada muslim ahaatee sadaqat alfitri waa lagaa rabaa saasay ahaan lahayd laakiin min almuslimiina markii lagu daray taqyiid bay samaysay oo waxaa ku baxay ana arajul laysa calayhi an yukhrija sadaqata alfidri can cabdihi alkaafir walaa can zawjatihi alkitaabiya min almuslimiina halaasay faa'iidaysa marka nooca maa fii munaafaad baa ku jirta oo taqyiid baa ku jira muطlaq iyo takhsiisu caam hadday tahay mucdamu alculamaa waxay qabaan isna waa la aqbalaya marka hadday sidaa tahay waxaa lagu leeyahy axaadiidka sida waa lagu aqbalaya taa waa goorma hadday ziyaado tahay waay hadday ziyaado tahay laakiin aslulxadiid waa waaxid waاkhtulifa fii rafcan wa wa wa irsaalan maya rafcan wa waslan wa waslan wa irsaalan haddii laysku khilaafo waa noo imaa doonta laakiin ziyaadada nooceeda taas weeyaan taas hadday tahay ninka weri unbaa loo fiirinaya iyo ninka iskhilaafeen iyo macnaha ziyaada ay wadato laakiin cinda alfuqahaa wa khaasatan almutaaakhiriin caada waxaa u ah ziyaadatu hiqati maqbuulatun muطlaqan saasay leeyihiin alkhaطaabi iyo nawowi iyo wagayruhu miman sharaxa alaxaadiid طريقadaasay isticmaalaan baynamaa mucdam almuxadisiin miman lahu baac fi cilmi اlxadiid laa yaqbaluuna haakada muطlaqan waxaa loo fiirinayaa ninka wariyey iyo ziyaadada macnaheeda iyo kayfiyadeeda loo fiirinaya ayib fain khuulifa biarjaxa faالraajixu اlmaxfuuظu wa muqaabiluhu الshaad wa maca الضacfi faالraajixu اlmacruufu wa muqaabiluhu اlmunkar marka waxaa leeyahay fa in khuulifa raawigii ee xasanka iyo saxiixa wari haddii la khilaafo biarjaxa mid ka raajaxsan oo ka qawisan lagu khilaafo faraajixu midkii raajixa wariyey xadiidkiisa almaxfuud weeyaan wa muqaabiluhu midka laga raajaxsanayna ashaadu baa la yidhaahdaa tan shalay baan horay u soo sheegnay min naaxiyati taqciid waan soo sheegnay tamdiilka baa noo dhinaaday yacni laba raawi baa xadiid isla wariyeen ziyaado maba ahabo xadiiday isla wariyeen ayib xadiidkii markan waa iskhilaafeen labadan xadiidka su ka soo qaado waxaa lagu miihaaliyaa xadiid maثala mara calaya qabla ayaam ka xadiid rawaahu jariir bni cabdillaahi jariir bni cabdilxamiid عن مغيرة بن مqسم عن أبي wائل عن عبداللaahi عن عبداللahi بن مسعوud عن عبداللaahi dii aad aragta oo la iطلاaqo في الxadيiث iبن masعوuda lagala jeedaa qaala qaala rasuul الlahi صلى الlaهu عليه وسلم الxadيiث alwalد للفirاaش وللcaahل الxaجر xadiidkaas rawaahu jariir can mugiira macnaheedii waa maxay rawaahu muttasilan wa khaalafahu shucba shucba ibnu اlxajaaj farawaahu can mugiira can abi waa'il can الnabiy salى اllahu عalayhi wasalam marka fiiri jariir iyo shucba liأnna jariir rawaahu mutasila fadakara fi اlisnaadi cabdullahi bni mascuud baynamaa shucba wa huwa amiiru اlmu'miniina fi اlxadiid waahbat minhu rawaahu mursala bxayثu anahu lam yadkur fi اlisnaadi cabdallahi bni mascuud idan alآan ikhtalafa ihnaani waxaan leenahay markaan bal jariir iyo shucba yaa yaa qawisan biijmaaci اlmuxadisiina wاlfuqahaa ana shucba laa yusaawihi axad fanaquul idan shucba huwa alaqwى faاlcibraةu maa rawaahu shucba faاlxadiiثu bihi yakunu mursala idan faالraajixu fi hada ana alxadiiثa mursal xadiidkii jariir oo wariyey waxuu noqonayaa shaad yaa la leeyahay xadiidkii oo wariyey jariir wain kaana hiqatan صaxiixa alkitaab laakinahu laa yasil ilى darajati shucba faاlxadiidu bihi xadiiduhu shaad baa la leeyahay waxaa lamide maa rawaahu malik bnu anas adunuhu can الzuhri fi alidijaac qabla rakcatay alfajri nebiga markuu labada ragca dukado oo fajarka sunnada ah kaana yadajicu calaa yadihi اlayman shiqihi اlayman saasuu u jiifo jiri baa layidhi laakiin maalig wuxuu wariyey biisnaadihi ilى الnabiy salى الlahu عalيه wasalam ana alidjaaca qabla rakcatay اlfajri sunnada wixii ka horreeyay inay tahayba wagayruhu min alxufaad waxay wariyeen ana alidjaaca kaana bacda adaaءi الsunة ay sunaة اlfajr wa qabla salaati الصubx wa huwa sawaab famalik wain kaana hiqaة dabطa aw daabiطa laakinahu khaalafahu man huwa arjax minhu min naaxiyaةi اlcadad shan asiga la mid ah yaa khilaafeen almuhim waxaa weeyaan raawigan imaa mid ka qawisan inuu khilaafo famaa القوي قد حفظ الحديث وما رواه غير القوي فحديثه شاذ marka waxaa laga yaabaa kayruاlqawi margu leeyahay in qawi ahaan laga badnayn keligiis laakiin cadada laga badiyey marka lagu leeyahay haada اlwجه wاlmaxfuud ma aha kaasaa صaxiixa lagalama jeedo waxaa laga yaabaa laba xadiid inay isku khilaafaan sida aan kuu sheegay waxaa la leeyahay sida hadda aan kuu sheegay oo kale xadiidkii shucba iyo jariir alimaamu الtirmidi sa'ala albukhaariya fii cilalihi اlkabiir can hada alxadiid faqaala albukhaari faaraajixu huwa almursal markuu xadiidkii mursal noqdo macnaheedii maa saxiix ma aha laakin hada alwajh aladii huwa almursal mursal waa noo imaan doonaaye macnihiise yaa raajix ah wabiالtaali alxadiidu yakunu daciifan maxaa yeelay irsaalkii xadiid hadduu mursal yahay waa daciif xadiidkii kaloo mutasilka ahay waxa weeyaan waa laga qawisanamay waa laga awood badiyey midkaan baa ka awood badiyey wamaca daalika qubila xadiidu macnihii saasaa lagala jeeda ee ma loo jeedo fa kullu maxfuud xadiisu saxiix ma ah faqad yakuunu alxadiidu maxfuudan bihada alwajhi wayakuunu bacda daalika daciifan waxaa laga fiirinayaa labadan iskhilaafay sheikooda wixii ka dambeeyaa laga yaabaa cillatu dacfi inay ka timaado hadda shucba iyo mugiira jariir way iskhilaafeen calaa mugiira isku khilaafeen marka bacda